بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa beydka toddobi iyo afartan baan filaya beydka toddobi iyo afartanaad وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما أقسامها ثلاثة شرعي واللغوي الوضع والعرفي ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا بالنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كالنقص أهل وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريا وكازدياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمله waxaa loo qaybinayaa culimo kalaamka bictibaari اlisticmaal marka aan eegayno laba qaybood bictibaari اlisticmaal laba qaybood ayaa kalaamka loo qaybin inuu kalaamku majaaz yahay ama ereyadani inay majaaz yihiin la isticmaalayo iyo inayna majaaz ahayn xaqiiqo ay yihiin labada ayaa loo qaybin sheekheenuna labada ayuu u qaybiyo ilaa majaazin wa ilaa xaqiiqatin buu yidhi culimada usuulka qaar ka mid ihina waxay yidhaahdeen halkaa labada aan uga qaybinay afar ha loo qaybiyo oo ha la yidhaahdo waa majaaz iyo xaqiiqa iyo sariix iyo kinaayo afartaa ha la yidhaahdo ayuu u qaybsamay haddaba culima sariixa iyo kinaayadu miyayna iskaga jirin uun qeybtan qolo qeybtanay ku jiraan bay yidhaahdeen qolona waxay yidhahdeen kuma jiraane way ka madax bannaan yihiin oo hadalka afar ha laga dhigo qayb xaqiiqo ah qayb majaaza qayb sariix ah iyo qayb kinaaya ah sheekeenu wuu iska daayey sariixa iyo kinaayada inuu ka hadlo xaqiiqi iyo majaaz buu kusoo ururiyey xaqiiqadu keligeed afar bay u qaybsami majaaskuna keligii afar buu u qaybsami isku geynta sideed qaybood ayaynu haynaa haddaba xaqiiqo iyo majaaz maxay kale yihiin talow inta aynaan sharaxooga u gelin hordhac yar ayaynu ka qaadani oo xaqiiqada iyo majaasku ay leeyihiin ereyadan gaar ahaan ereyga majaaska ah waa la ysku khilkhilaafay oo hadal baa ka jira ragga qaarkood baa yidhi majaas ma jiraba wax majaas la yidhaha garanba mayno ragga qaarkoodna waxay dhahan majaasku wuu jiraaye qur'aanka ma dhexdhici karo iyo xadiidka rasuulka ma dhexdhici karo ragga qaarkoodna waxay dhahen war majaasku wuuna jiraa luqa alcarabiya iyo luqooyinka adduunka o dhanna waa ku jiraa qur'aanka iyo xadiidkuna dee luqa alcarabiya bay ku yimaadeen oo sidaas kalea looga helayaa haddaba majaaska marka la eego culimada cidda diiday majaaz ma jiro tidhi boqolkii hal maaha tiro aad u yar weeyi cidda tidhi majaaz ma jiro shawkani wadaadkii la odhan jiray sheekhi allah naxariistay shawkani ee yemeniga ahaa wuxuu ihi ninka yidhaahda majaaz ma jiro anuu waxaan u haystaa buu yidhi nin habeen iyo maalin diidan oo kale nin la habeen ma jiro ama maalini ma jirto ereyga majaaz ah haddii aynu si fiican hoos ugu yar eegno oo majaasow maxaa tahay aan nidhaa majaasku waa maxay haddaynu nidhaahno si yaroo fudud baan bal hadda iskugu sheegaynaa majaaska majaaska waxay ku tilmaameen ereyga marka la sheego macno mutabaadira baa jira oo usoo degdega macnaha mutabaad mutabaadir ila dihni ah macnaha macnaha aan ahayn ee lagu macnaynayo macnahaasaa majaasnimada looga jeedaa macnahan usoo degdegaya macnaha aan ahayn marka lagu macnaynayo ee qariino la helo welibana macnahan soo degdegaya diideysa macnahan dadku ay dadweynuhu ay u yaqaaniin qariino diideysaa markay jirto macno kale oo lagu macnaynayaana uu jiro ayaa la odhanaya erigani waa majaas haddaba bal af carabiga intaynaan gelin soomaaliga aynu ka raadino soomaaliga aynu nidhaahna majaas maku jira mise kuma jiro ereyga dhagaxa ah, markaad leedahay cashirkii maanta dhagax buu ahaa cashirku waa dhagax markaan idhaa dhagaxa ma waxaan uga jeedaa kii la isku dakhrayey horta dhagaxa maxaan uga jeedaa mutabaadir ila dihni maxaa dhagax marka la yidhaha maxay baa dad dadweynuhu maxaa markaaba xasuusanayaan kan la qaadee la isku dakhra sow ma aha haddaba hadda makaas aan uga jeeda cashirku waa dhagax markaan leeahay may ugama jeedo kol haddaanan macnihii mutabaadirka ahaa uga jeedin macnaha labaad ee haanawiga ana ilan wadciga majaaska haanawi baa loo yaqaanaaye wadciga xaqiiqada ana awali baa loo yaqaanaaye kol haddii macnaha haanawiga aan uga jeedo waa majaaz baa la odhanaya hada huwa almajaaz sow dhaga ashir cashirkii oo dhagax lagu sheegaya maynaan arag aad baynu u isticmaalnaa af soomaaligeenana wuu uga buuxaa welibana majaasku markaan leenahay bal waxaad ka warantaa dooxii baa socda dooxii wuu socdaa baynu nidhi dooxu horta halku ahaa biyaha iyo dooxu ma isku mid ba mise waa kale laba waa kale laba dooxu waa halkaa godan biyuhuna de waa biyaha eh, dhulka dulmara dooxii baa socda markaan idhaa ma waxaad u malaynaysaa dooxii yaraa godkii yaraayo cararaya miyuu jiraa dooxii iyo cararaya maxaan uga jeedaa dooxii baa socda eeg biya waay waad fahmi karaysaa waxa looga jeedo kolka dooxa laftiisii ma socdee dhexdiisii bay biyo socdaan horta caynkaa ma aha nin gaari wataa dariiqa uta u joogsanaysa waxaad odhanaysaa xaaji isii qaad ma waxaad leedahay gaadhiga baarkin soo yaro dego isaar ya haddaad isii qaad tidhaahdo haya yidhayo intuu soo dego uu ku saarta maxaad odhan lahayd soo odhan maysa ka waalaa markaan isii qaad idhi eegda eeg xaqiiqadu iqaad baa tidhi waad aragtaa iminka intaynu hudheelada gallo un baynu nidhaahnaa ar saxan ii dhiib hadduu ku maran kuu dhiiba ka waran <laughs> saxan ii dhiib waa eeg waad arkaysaa waxyaabo fara badan oo ereygan usoo degdegayey ama loo yaqaanay oo macno ka dambeeyo looga jeedo ayaynu arkaynaa horta majaasku waka miyuu ku jiraa luqadeeni mise kuma jiro wuu ku jira haddaba magacan majaaskii balaaye ma qabe eh haduu balaayo qabana inagaba tuuro magac kaleba inoo bixiy ilan magacu mushkilad ma lehe laa mushaaxata fi listilaax baa la yidhahdaa haddaan magaca diidanahay majaasa inagaba daa magaca oo faacilba inooga dhig ilan wax laisla afgartun baa muhiima magacan waxaa loo yaqaana si dadku luqadda ay u fahmaan war ereygan lagu macnaynayo macnaha soo degdegaya aweliga ana xaqiiqa aan u bixino un bay yidhaahdeen ereygan lagu macnaynaya macnihii soo degdegi jire dadweynuhu u yaqaanay macno ka duwanna aynu maxay u bixino majaasan u bixinna bay yidhahdeen hadii la doono magaca inagaba tuuraba labada magacba isla tuura hadaa doonto ilayn mushkilad male waa macno la isticmaalay un baynu u samaynayna inagu macnahan ma keenayno oo ereygan macno gaanaha loo isticmaalo ma odhan karno marnaba laakiin macno la isticmaalayey oo af carabiga ku jiray oo qur'aanka ku jiray un baynu leenahay aynu magacyo si dadku ay u bartaan aynu magacyo ugu kala samayno un baynu wax kaloon samaynay ma jiro laa mushaaxata fi listilaax isilaaxana layskuma ceebayn karo layskumana caayi karo waad aragtaa baanu malaynayaa majaaskii iyo warkiisii culima waka luqadeennana wuu ka buuxaa ereyga wuu ka buuxaabaabade majaasa wuu ka buuxaa buuxiddu maxay ahayd weel wax lagu shuba saw maaha luqadeennu ma weel wax lagu shubaa bal luqadeenna hoosu eega waad la yaabaysi wax majaas ku jire hoosu eegadaasa majaasa waxa hoos loo eegaa wax kaa yar hooseeyo saw maaha wax kaa hoose halkay taalaa luqadeenni hoos u eegne eg haddaynu ka fikirno luqadeenna inta majaas ah ee la isticmaalayo ee ku jirta runtii inaynaan ka warbixin karaynin waa waa inoo muuqdaan xaqiiqe iyo majaas markaa labadaasay kale yihiin wuxuu yihi sheekhu wahaalian wahaalian mar saddexaad wanqasama wuu qaybsamay ama wanqasama wuu qaybsamay waa kalaamkii haalian mar saddexaad ayuu kalaamkii qaybsamay ilaa majaazin majaaz bu u qaybsamay wa ilaa xaqiiqatin iyo xaqiiqo ayu u qaybsamay wuxuu u qaybsamay mar saddexaad majaaz iyo xaqiiqo labada ayu u qaybsamay haddaba culima markaynu nidhaahno wanqasama haalisan ilaa majaazin wa ilaa xaqiiqatin ereyga majaazi muxuu ka yimid halkeebuu majaaz ka yimid ereygan majaaz ah waynu dhiganay waa ficil facala ah oo muctalulcayni bilwaawiya jaaza wuu gudbay yajuuzu wuu gudbayaa maxaa masderkiisa yajuuzu yajuuzu waa ree koraad saw ree koraad ma aha maxaan masderkiisii miimiga ahaa iyo labadiisii darafba maxaan ku wada keeni mafcal baan ku wada keeni maxaan odhan haddaba majaaz maanan odhanayn ereygan majaazi majwaz buu asalkiisu ahaa majwaz majwaz waa majaaz majaazka qolo daraf makaan bay ka dhigeenoo halka la gudbayay qolana masderbayba ku macneeyeen oo majaaska gudubka laftiisiibay ku macneeyeen qolana waxawey dee saddexdiiba waad ku macnaynaysaa laakiin darafka makaanba hadda ugu haboon majaaz qolana waxay dhahdeen waa masderoo ismi mafcuul looga jeedo majaaz waa gudub buu ahaayo waxaa looga jeedaa lalagudbe lalagud baa looga jeeda ismi mafcuul lala gudbayey ayaa looga jeedaa haddaba ereyga majaaska amarka la tilmaamayo majaaska waxaa loo tilmaamaa ama lagu macneeyaaba waxa weeye shayga loo isticmaalo macnihiisii awaliga ahaa macno aan ahayn shardi calaaqana waa inay jirto qariinana waa inay jirto maanica ihi maxaan ku idhi majaasku waa maxay baa la yidhi waa maa wudi ma mastucmila fii gayri maa wudica lahu waa wadcan awaliyaa la diidaya wadcan aanawiya lama diidayo ma stucmila fii gayri maa wadica lahu licalaaqatin maca qariinatin maanica licalaaqatin maca qariinatin maanica waa shayga in loo isticmaalo wixii wadciga iyo dejinta aweliga ahaa loo dejiyey wixii marka koobaad dadku ay macnihiisa u fahmayeen waxaan ahayn oo haanawiya ayaa loo isticmaalay mid haanawiya oo ka dambeeya ayaa loo isticmaalay maa wudica baynu nidhi liayri maa wudica lahu ama fii hayri maa wudica lahu kii loo dejiyey ku an ahayn ayaa loo isticmaalay haddii ka loo dejiyey ku an ahayn loo isticmaalayo dee waxaan odhanaya haddaba qatala muxamedun rajulan atala eh, ama qatala muxamedun maxamed baa dhergiyey rajulan nin nin miskiina ayuu dhergiyey qatala wuu dhergiyey waa majaaz waayo qatala wuu dilay saw ma ahayn hadda dhergin baan ku ma odhan karo waa talaacubu biluqa luqadii oo lagu ciyaarayo wey talaacubu atalo imika dhergin kuma macnayn karno maxaa sababay waxaa sababay marka ereyga macnihiisa macno aan ahayn ad ku macnaynaysid waa licalaaqatin calaaqa xidhiidh waa inuu jiraa maxaa meesha oolaya calaaqa ama cilaaqa xidhiidh baa jira macnihii hore iyo macnaha dambe udhaxeeya ama xidhiidhkaasi mushaabaha ha ahaado ama xidhiidhkaasi juziye ha ahaado ama xidhiidhkaasi kuliyaha toddobi iyo labaatan calaaqo ayaa jirta oo majaas almursalku uu leeyahay iyo calaa hal calaaqo oo isticaaradu ay leedahay iskugeyntu maxay noqoni markaa sideed iyo labaatan calaaqo oo dhex mari kare ayaa jira markaa sideed iyo labaatan calaaqo oo wax dhex mari kare ayaa jira iminka maalan baad hadda waxaad eegtaa waxaan idhi libaax ayaa igu salaamay masaajidka libaax ayaa igu salaamay masaajidka ereygan libaax ah hadda ugama jeedo macnihiisii baalkii cidiyaha lahaa ee raanta lahaa ee marka la eego la nixi jiray kaa ugama jeedo libaaxah waayo waxaan uga jeedaa nin geesiya haddaba geesiga iyo libaaxa maxaa ka dhexeeya xidhiidh baa ka dhexeeya dhiiranaan baa ka dhaxaysa calaaqa mushaabaha la yidhaa oo ay iska shabahaan xagga dhiiranaanta ayaa ka dhexaysa libaax baa isalaamay dacawa ay salaantay ma odhanaya hadaba anoo uga jeeda ii sheeg eh, nin geesiya dacwo maan usoo qaadan karaa nin geesiya laakiin qof khaainaan usoo qaadan karaa dacwadu number one bay keentay baa la yidhaha khayaanada cid ka khayaano badan dacawo lama sheegin xayawaanka marka la eego bahashaasi waa balaayo qolada adhilayda ah horta dacwada habeenkii ma soo dhacdee ma ogtiin weligiin maad maqasheen dacwo soo dhacday habeen ya xalaal iftiin baa la qashaa iyadoo m waxaad kala calaf qaadaysiin maalin maalin ba yaad kala calaf qaadaysiin waa khatar waa number one xagga siyaasadda waxaa la sheegaa inayna gaajoon waxaa la yidhi hadday gaajootay kuba timaad gaajo banaan bay daydayataa meel banaan ayay daydayataa markay banaan u baxdo unbay afarta lugood kor u taagtaayo way isdaberisaa haadka cirka lalayuunbaa bakti mooda haadkaa ah cirka lalaya markuu bakti moodo waxa afarta lugood kor u taagaya ayuu kusoo degaayo cun markuu is idhaa isaga cuntaa kolka khayaana halkaasay ka maraysaa dhulkii way dhaaftay haadkii samada marayay bay doonaysaa inay waadhsato wa number one baa la yidhahdaa dacwada kolka khayaana loo soo qaadan karaa dacwada dacwo marka la yidhaahdo inta badan dee khayaanada waa number one iyo qaabka wax loo xado tuugadu waa kuwa dee isku waaniyaba calaa xiini alhanaasa jullu umuurihim fanadla zurayqulmaala nadla acaalibi sida dacwada wax loo qaadaa markaad doonayso inaad wax caddo laakiin sida waraabaha maya waad aragtaa waxaan uga socdaa haddaba haddaan idhaa libaax baa igu salaamay masaajidka libaax ereygaa libaaxa ah maxaan uga jeedaa culimo nin geesiya calaaqadii mee haddaba geesiga iyo calaaqadii geesiga iyo libaaxa udhexaysay me waa almushaabahatu he eeg almushaabahatu he sheekh sarfiila tiim culimadu waa sidee fi shujaaca ah war shujaac eg waxaa laiska shabaha waa masder masderka shajuucasha eega markaa dee facaalatan sooma facaalad ya maxaynu ku soo dhiganay facaalatan baynu ku dhiganay culimo shujaacatan inaga ilaaliya ha shajaacatan kolka almushaabahatu fi shajaaca sow maaha luqawiyiinta qaar baa qaatay almushaabahatu fi shajaaca qaarna waxay qaateen maya almushaabahatu fi ljaraa almushaabahatu filjaraa farqiga udhexeeyaana wax kale maahe shajaacadu wixii caqliga leh un bay laazimtaabay leeyihiin libaaxuna caqli ma leh mukalaf buu noqon lahaa hadduu dee caqli leeyahay kolkaa shajaacaha laga daaya libaaxa oo jaraa isaga hala siiyo tiis waa dhiiranaan waa isniidaamin almushaabahatu fi ljaraa qariina calaaqadii waad haysin mee qariinadu haddaba qariinadu waxa weeyi shay waa inuu jiro diidan libaaxii buurta in laga dhigo haddaan idhaha libaax baa igu salaamay masaajidka dhexdiisa igacan qaaday masaajidka dhexdiisa ama caanaqanii asadun wa ana fi lmasjid baan idhi sawka libaax qoorta iga dhunkaday anagoo masaajidka joogna aawo imaka qariino qariino waa inay jirto libaaxa buurta diidaya oo halkaa ku jirtaa waa caanaqani dhunkash mucaanaqada libaaxa buurtu ma sameeyo libaaxa buurtu dee waxbuu cunaaye wax ma dhunkado soo ma aha kolka caanaqani waa qariino aynu leenahay waxay diideysaa libaaxii buurta in lagu macneeyo waynu aragnaa hadda maalan waxaan odhanayaa oon arkaynaa in badan waxaynu odhanaynaa hargeysi waxay tidhi horta hargeysi ma dadka mise waa dhulka waa dhulka iyo dhiska soo maaha maxaa la yidhaahdaa dhulka iyo dhiska ayaa hargeysada la yidhahdee dhulka intan aynu ku fadhinno dhiskeega iyo dhulkeega hargeyse la yidhah hadday khaali tahay hargeysi waa cidlaa la odhan ilan haddii dadku uu yahay meel kastoo dadku tagaan hargeysaan tegaya maad odhan lahayde haddii la qaxo oo dulcad la tago maxaad odhan lahayd xaggeed ka socotaa hargeysa hargeysa ma dulcad bay tag may joogtaa eeg waa dhulka iyo dhiska hargeysa la yidhah haddaba hargeysi waxay tidhi markaynu nidhaa hargeysi waxay tidhi hadalkan yaale hargeysaa tidhi baynu nidhi soo hargeysina waa dhul iyo dhis mu hadlaa dhulka iyo dhisku maxaynu ujeednaa markaa maxaynu ujeednaa culimo ehelkii harge kolkaa meeshan calaaqaa jirta calaaqadaa waxaa la yidhahdaa maxaliyo maxal baa la cibaaraynayaayo kii halkan kusoo degayay baa loo jeedaa maxal goobtaad sheegayo ka degan waxaan ku odhanaya war la degan tahay sheekh xamse yaad la degan tahay baan odhanaya alla waxaa la degana sheekh caamir baan odhanaya sheekh caamir baan kusoo degey oo sheekh caamir ma dushaad kaga fadhiisatay ilan waxaan ku degay halkaad ku fadhiisato sidaan aan fadhina la yidha waan ku degaye maxaad ujeedaa markaad leedahay sheekh caamir baan kusoo degey macna ahaan sheekha caamir kumaadan soo degin gurigiisaad ku degtay de waa gurigi kolka xaaligiibuu hadda magacaabay muxuuna uga jeedaa goobta maxalkiibuu uga jeedaa maxalkii ayuu uga jeedaa kolkaa laabud waxa weeye in qariino la helo oo calaaqa la helo waa lagama maarmaan qariinada waxaynu nidhi calaaqada waxaynu nidhi waxa weeye sideed iyo labaatan calaaqo ayaa jira hadda halkan kaga hadli kari mayno oo fanigeygiiba ma aha qariinadana waxaynu labay u qaybsantaa maanico iyo mucayino ayaa qariinada loo qaybiya qariina maanica iyo qariina mucayina majaasku labadaasba lagama maarmaan bay u yihiin waana labada inaga ilaalinaya talaacubun bilua in talaacub bilua la sameeyo labada inaga ilaalinaya weeyaan talaacub bilua in luqada lagu ciyaaro ninku intuu kucaayo ku odhanaya waa majaas somaydaan aragda intay kucaayaanku odhanaya waa majaaz luqada ma garanayaan kuwaasi sheekh caydu say majaaz unoqonaysa away calaaqadii away qariinadii waxaa loo baahan yahay shaygan labada shay ee laysku isticaaroonayo ama laysku majaasaysanayaa inay calaaqo iyo qariino ay leeyihiin waa lagama maarmaan wanqasama wahaalian ilaa majaazin wanqasama baa loo soo qadaraya wanqasama wuu qaybsamay kalaamkii haalian mar saddexaad ayuu qaybsamay ilaa majaazin majaaz buu uqaybsamay wa ilaa xaqiiqatin iyo xaqiiqo ayuu uqaybsamay ereyga xaqiiqiihi waa ismi faacil oo ficilkii xaqa ahaa ka yimid xaqa wuu sugnaaday waa mudaacaf laazima xaqa waa maxay macnaheedu wuu sugnaaday waa mudaacaf laazima xaqiiqun waa mid sugan xaqiiqun buu ereygu ahaa faciilun buu ahaa mid sugan waa faciil bimacnaa faacil waa ismigii faacil ee shaadka ahaa ee facala ay lahayd ee aan ku soo marayni xamlan maxaa sheekhu alى ayrika nisbati lkhafiifin khafiifintii weeyaan xaqiiqintani khafiifin dayibin ila khafabay kaasiba ahayde xaqa xaqiiqin faciilkii weeyaan halkaa aynu kusoo dhiganay ee ismigii faacil shaadka ahaa haddaba tadaa yaree lagu daray taa dhadig maaha dhadig maaha taadu ilaa afar macno ayay af carabiga faa'iideysaa taa u naqli baa hadda la yidhaahdaa taadani waa taa u naqlio ereyga xaqiiqo ah waxaa laga naqliyey ismi faacilnimadii ama sifa mushabahaadnimadii ay ahayd ayaa laga naqliyey waxaana loo naqliyey magac shay bay magac u tahay xaqiiqadu hadda waa taa u naqli markaa wahaalian wanqasama wuu qaybsamay haalian mar saddexaad ilaa majaazin majaaz iyo wa ilaa xaqiiqatin xaqiiqo ayuu u qaybsamay waxaduhaa ad waxaduhumaa xadkoogu waxaduhumaa halkaa waxaduhumaa miyuu ina yidhi waxaduhaabaa sax ah kaygana waa xadduhumaa qoraya wa xadduhaa xadkeegu waa xaqiiqada waayo damiirkan maxaan majaaska ugu celin waayon xaqiiqada ugu celiyey damiirka maxaa la odhan jiray ismu ishaara wa damiir yarjicaani ilaa aqrab اmadkuur ka la soo sheego ka ugu dhowun bay unoqonayaan waxaduhaa xaqiiqada ayaan u celinaya waxaduhaa xaqiiqada xadkeegu xadkanina waa tacriif tilmaanta xaqiiqadu ma waa lafdi maadaa lafdi baan ku ridayaa kolka waxaa la ogaaday xaqiiqada iyo majaasku inay min cawaarid alfaad ay yihiin oo ayna ahayn min cawaarid ilmacaani macnuhu kuma sifoobo xaqiiqo iyo majaaz macnahaasi waa xaqiiqo iyo waa majaaz odhan maysid laakiin lafdiga ayaa ku sifooba lafdigaasi waa xaqiiqo iyo waa majaaz baad odhan wa xadduhaa xaqiiqada xadkeegu maa lafdiga weeyi istucmila la min daaka kaa hore isagoo ka tirsan min daaka kalaamka isagoo ka tirsan fii mawduucihi mawduuciisa loo isticmaalay wuxuuna yidhi sheekhu xaqiiqo waxaa loo yaqaanaa shayga isagoo kalaamka ka tirsan mawduuciisii awaliga ahaa ama kii marka koobaad ibtidaaan buu sharxiinu hoosta ka raacinaya waa aweligii buu uga jeedaa kii marka hore loo dejiyey ka loo isticmaalay nin oo nin caadiya uun looga jeedo libaax oo libaax caadiga looga jeedo libaaxa buurta ee afarta lugood leh ee khatarta amarka looga jeedo maxaa la odhanaya asadka waa xaqiiqa de ile waa isticmaalkiisii aweliga ahaaye lafdigan asad abaa isticmaal haanawiye jira ama wadci haanawiye leh oo loo dejiyey ninka geesiga ah haddaba asadkan haddii nin geesiya aan uga jeedo majaas buu noqonaya xaqiiqa ma aha maa lafdiga weeyi isticmila la isticmaalay min daaka kaa kalaamkaa isagoo ka tirsan fii mawduucihi wixii loo dejiyey uun loo isticmaalay kii loo dejiyey baa loo isticmaalay qolo sidaasay ku macneeyeen ay ku tacriifiyeen wa qiila waxaa la yidhi maa lafdiga weeyaan xaqiiqadu yejri uu dureerayo ama uu yejri dureersanaya khitaaban isagoo khitaab ah maa waa lafdi yejri dureersanaya khitaaban isagoo khitaab ah iyo hadal iyo sheeko fi isilaaxin isilaax dhexdii ayaa lagu wada hadlayaa isilaaxa oo qadumo horeeyey fi isilaaxin qaduma qadama buu kaigan yidho daalku iga shiday qadama maaha waa qaduma waa facula fi isilaaxin qaduma isilaax horeeyey oo qaduma oo horeeyo qadiim ahaa ayaa lagu wada hadlayaa culimada qaarkood waxay yidhahdeen waa tacriif labaad waxay yidhahdeen xaqiiqadu waa lafdun yajri khitaaban saadir min jamaacati mukhaaibatin bidalika lafdi war dadkan wada hadlayaa curfigoogan ay ku wada hadlayaan waxii loo dejiyey iskula yaqaaneen marka lagu wada hadlo ayaa xaqiiqo la odhan haddaba labadan tacriif laba qowl bay kala taageerayaan ka hore markaynu eegno waa xaqiiqada luqawiyada ah toos halkaa uga dhex muuqata ka dambe markaynu eegnana xaqiiqada curfiyada la yidhah baa ka dhex muuqata xaqiiqa curfiya baa jirta curfiya ama curfi khaas ha ahaato ama curfi caama ha ahaato xaqiiqa curfiya oo xaqiiqa curfiya waxa weeye rafcuhu maxaa la yidhaha rafcaha rafcaha horta maxaa loo yaqaanaa rafcun koryeel buu luqadda ahaan jiray saw maaha koryeel buu ahaan jiray luqadda saw maaha nuxaadu maxay rafca u yaqaaniin damo iyo wow iyo alif iyo nuun saw afartaa rafca lama yidhaah rafcu waa maxay waa damaha iyo wowgiiyo alifka iyo nuunka afartaasaa rafca la odhanaya waad ila socotiin haddaba istilaaxa nuxaadda marka la joogo eegeg rafco nuxaadi markay wada hadlayaan ee afartaa ay uga jeedaan waa xaqiiqa curfiya weey waa xaqiiqa curfiya waana fi istilaaxin waa khitaaban fi istilaaxin waxaa lagu wada hadlayaa istilaax gaara istilaaxii naxwaha lagu wada hadlayaa istilaaxa nuxaadda ayaa lagu wada hadlaya waa curfi gaara kii luqadda waa laga soo qaaday kii luqadda waa laga soo qaaday muxuuna inoo noqday kii nuxaadda haddaba waxay ka dhigan tahay ereygan rafco ah hadduu nin luqawiihi isticmaalo uu u isticmaalo afartaa waa majaas isaga agtiisa luqawigu markuu rafco leeyahay wowga iyo damada iyo alifka iyo nuunka majaas bay agtiisa ka tahay ilayn koruqaadkiibuu kasoo qa ayuu ka daayey afartanuna uu isticmaalay macnihii loo dejiyey macnaan ahayn buu isticmaalay laakiin nin naxwiihi markuu isticmaalo waa xaqiiqa curfiya caama cer khaasa ah wey waa curfi khaas ah oo waa xaqiiqo isaga agtiisa ayay noqonaysaa wuxuu sheekhu yihi wanqasama wuu qeybsamay haalian mar saddexaad ilaa majaazin majaaz buu u qeybsamay waa ilaa xaqiiqatin iyo xaqiiqa waxaduhaa xaqiiqada xadkeeguna maa lafdiga weeyi isticmila la isticmaalay min daaka kaa kalaamkaa isagoo ka tirsan fii mawduucihi wixii loo dejiyey ayaa loo isticmaalay waqiila waxaa la yidhi maa lafdiga weeyi yejri dureersanaya khiaabankiyo khiaab iyo wada hadal ah fi isilaaxin isilaax dhexdiibuu ku dureersanayaa isilaaxa oo qadumo horeeyey isilaax hadda la samaynaya maaha waa mid horeeyey xaqiiqadu imisay uqaybsami waynu tacriifinaye tacriifkii xaqiiqada aragnaye imisay uqaybsami xaqiiqadu afar bay xaqiiqadu uqaybsami si haddii laga eegana saddex bay uqaybsami xaqiiqadu aqsaamuhaa xaqiiqada qaybaheegu alaaatun saddex weeyaan saddex ayay xaqiiqadii noqoni sharciyun waa mid sharci ah oo xaqiiqo sharciye ah la odhanayo waluawiyu walugawiyu lwadci iyo waa mid wadcigeega iyo dejinteedu luqawi ay tahay oo xaqiiqo luqawiya la odhanayo walcurfiyu iyo waa mid walcurfiyi waxa weye mid walcurfiyu mid curfiye ah oo xaqiiqo curfiye ah inoogu qaybsantay saddexdaasi waa maxay waa xaqiiqo sharciye ah iyo xaqiiqo lugawiye ah iyo xaqiiqo curfiye ah innaguna afar baaban ka dhignayba afarta aan ka dhignay waxay ka soo baxeen curfiyada ayaa laba loo kala qaadaa curfi caam ah iyo curfi khaas ah labada ayaa curfiyada loo kala qaadaa maxay isku noqoni haddaba gebi ahaan afarta qaybood maxay isku noqon waxay isku noqoni xaqiiqadu maxay isku noqon qaybaheegu afar waa xaqiiqa sharciya maxaa tusaale oo xaqiiqo sharciye ah salaad ah markaynu inagoo fuqahaa ah ama ahlu shariica ah markaynu isticmaalayna salaad sharcigu markuu lafdiga salaad ah isticmaalayo ee looga jeedo afcaal wa aqwaal maxaa lo odhan jee wa afcaalu muftataxatu bitakbiir mukhtatamaة bitasliim afcaasha iyo aqwaasha allahu akbar ka bilaabata assalaamu calaykumna ku dhammaata salaad haddaba markaynu taa uga jeedno waa xaqiiqo sharciye ah sharciga ayaa sameeye oo dejiyey lafdiga salaad ah sidaa u dejiyey laakiin af carabiga salaadu sidaa ma ahaan jirine duco ayay ahaan jirtay tacdiim u weheliyo salaada luqadda waa iska duco tacdiim u weheliyo ayay ahayd luqadda sharcigana waa salaada tanan tukano ayaa salaad la yidhaahdaa haddaba mayna xaqiiqa sharciye ahayn ilan waadica sharci ahe xaqiiqa sharciya marka laleeyahay waadica ka lafdigan dejiyey baa sharciga ah ayaa saaxibu sharci ah sharciga ka keenay ayaa inoo dejiyey sidan inoogu dejiyey wa luqawiyulwadci ka wadcigiisa iyo dejintiisu ay luqawiga tahay markaynu nidhaa waxa weeye xaqiiqo luqawiya abaa loo jeeda xaqiiqo luqada ah weeyaan xaqiiqada luqadiihi waxa weeye marka ereyga insaan ah aynu xayawaan naatiqa uga jeedno insaan waa maxay horta insaan waa dad sow maaha dad maxaa la yidhaha dad dadow maaa dadow maxaa tahay haddaad tiraa waa waxaa eh, hadla dee shimbiraha qaar baa hadla eh, babaqaada oo kale sababta dadka canjisha ee ka daba tiraa waxa dhe la yidhaah haddaad tidhahdo waa waxa eh, laba lugood leh de lagu odhan karaa dadka qaar baaba ayaa luqura lehe ma kuwaasi dad maaha miya haddaad laba gacmood ba dad baan laba gacmood ba lahayn tiraa indhuu dad baan indhaba lahayn hadday doonaan oo indhoolayaala horta insaan waa maxay sidiisa xaqiiqada insaan waa maxay waa xayawaan naatiqa baa la yidhaah ayawaan naai intaan laisku diidani waa intaa xayawaanu naai baa insaan loo yaqaan xayawaan waa noole naaina waa fikire noolaha fikira haddaba noolaha fikira oo haddaad tiraa dadkuma iyaga wada fikira waa qaabil eg waa qaabil ma aha lagama hadlayo bilficli waa bilquwa baa laga hadlaya xayawaanu naaiqu bilquwa baa la yidhahdaa insaanku waa xayawaanu naaiqu bilquwa noolaha fikira haddaba ereygan insaana markaad kaa uga jeedo oo inaga ah maxay noqonaysaa xaqiiqehe luawiy asad markaad uga jeedo libaaxa buurta ka waran asad libaaxan buurta ama de lagu lagu haysto haddaan ereyga asada uga jeedno muxuu noqonayaa xaqiiqa luqawiya xaqiiqada luqawiyada magaca waa marka loo isticmaalayo waadica luqadu wixii uu u dejiyey dejintiisa koobaad dejinta aweliga ah wixii loo dejiyey ayaa la odhanaya xaqiiqa luqawiya walcurfiyu buu yidhi curfigani waxa weeye isilaax gaar ah aduu isilaax iyo heshiis dad si istilaax u samaystay ama u heshiiyey ereyga sidaa ay ula baxaan ayaa la odhanayaa xaqiiqa curfiya haddaba hadduu curfigaasi curfi caama uyo dadko dhani ay isla wada fahmayaan oo sidii luqadda intay ereyga ka qaadeen si la si kale loo dejiyey oo si kale hadda lagu macnaynayo curfi caamaa la odhan waa daabatun oo kaleba daabatun ereyga daabatun ah waxaa loo yaqaana daba wuu tukubay oo wax alla wixii noola ah ee dhulkaa dul tukuba ayaa daaba ahaa daaba noolahoo dhan baa daaba iska ahaa hadda laakiin dadku waxay daabo u yaqaaniin oo loo naqliye wixii afar lugood leh wixii afar lugood leh baa daaba la yidhahda daabatun curfigaasi waa curfi caam ah oo dal gaara gaar uma aha ee daabo qof kastoo luqa alcarabiya garanaya wuxuu ku macnaynayaa wixii noocaasi afarta lugood lahaabu ku macnaynaya waa curfi caama curfiga khaaska ahi waa qolo gaar ihi markay ereyga si ula baxeen sida nasbaha iyo rafcaha iyo jasmaha nuxaadu waa qolo gaar ahe eh, markay ula baxeen waxyaabaha ay kutubtooda ku sharxeen waa curfi khaas a ah baad odhan curfiga caamkii waa lafdigaa daabo oo kale baad odhan xaqiiqada luqawiyadihi waa insaankaas oo kale marka looga jeedo xayawaanu naatiq ama asadka oo kale marka looga jeedo libaaxa buurta xaqiiqada lurfi xaqiiqada sharciyadihi waa salaad oo tanan tukano looga jeedo xaqiiqadii afar bay inoogu qaybsantay culima haddaba faaiidada aynu ka helayno xaqiiqadu waa maxay talo inaan xaqiiqo baranno maxay usuulkeedna halkay xidhiirka la leedahay aayaadka iyo axaadiista aynu baran doono ee usuulka laynoogu sharxi doono ayaa laynu odhan doonaa xaqiiqada iyo majaaska xaqiiqada hala horreysiiyo xaqiiqada iyo majaaska ayaa la horreysiinaya xaqiiqada haddii eh, aayado badanoo xataa laysku hayaa jira oo layskugu hayo hadduu macnahaasi macna xaqiiqa iyo macno majaasa aayaddu labadaba hadday badho labaduba suurtagal hadday noqdaan yaad horraysiini ood ku macnayni baa lagu odhanaya macnaha xaqiiqada ah oo majaaska uma baydi karaysid haddii macnahani una cudurtoobin iminka waxaa tidhi maanta libaax baanu masaajidka ku wada qosallayo ilaahay abunbui keenay eeg libaaxa ma ka dhigi karaa kii buurta qosolkani waa qosol xaqiiqa ah haddaba libaaxa kii buurta ma ka dhigi karnaa intuu libaaxu masaajidka kugu yimaad buu kula qoslayaa eeg qosolkana qariino diidaya ah in xaqiiqada laga dhigo kabuurtu ma qosle dee libaax baa ila qoslay haddaad tidhaahdo waa war kale weeyi xaqiiqada kii buurta ma aha war wax kale ku macnee weeyaan wax kale ku macnee weeyi ereygan libaaxa ah libaaxu ma qoslee isaga bedel oo waxaad tidhaahdaa macno kale oo ka agdho dhow eeg wax qosle oo libaax lagu macnayn karo eeg waxaad odhanaysaa kolkaa geesi baad odhanaysa aan ku macneeyo geesi ayaan uga jeedaa baad odhanaysaa haddaba culima waxaynu doonaynaa waxaynu arki doonaa kiyoo laysku haya aayaddan qur'aanka ow laamastum nisa kiyoo laysku hayaynu arkayna ow laamastum nisa waynu kusoo marnayba fiqiga ow laamastum nisa laamastum ma jimaaca baynu ka dhignaa oo reerku markay is arkaan ayaa looga jeedaa mise taabashaynu ka dhignaa xaqiiqo iyo majaaz meelaha laga doodi doono ayay kamid noqon doontaa ee hadda baabkeenini uu ka hadli doono ayay kamid noqon doontaa culima waxaa kaloo jira macnaha xaqiiqada ah lama anfin karo shaygani hadduu xaqiiqo yahay lama anfin karo iminka rajul hadduu ninkan iyo rajul u yahay ma odhan kartid ninkan rajul ma aha rajul ma aha lama odhan karo oo nafyigaa ma aqbasho xaqiiqadu halka majaasku uu ka aqbalo marar badan uu ka aqbalayo oo dee ninkii libaaxa aad ku tilmaamaysay libaax maaha waad odhan kartaa mushkilad male kolka axkaam baa ku xidhmi doonta ama ku salaysmi doonta halkaa aqsaamuhaa xaqiiqada qaybaheegu alaaatun saddex weeyi sharciyun mid sharciya weeye oo sharcigu uu dejiyey shaaricu waluqawiyulwadci wadcigeegu mid luqawi yahay oo luqo loo nisbeeyey weeye walcurfiyu mid curfiye ah oo xaqiiqo curfiye ah la odhanayo weeye ama curfigu caam ha ahaado ama curfigu khaas ha ahaado halkaana afar qaybood ama saddex qaybood oo xaqiiqadu ay leedahay ayaynu kaga soo baxnay majaaskii ayaa halkan haddaba inoo yimid uma almajaazu majaasku maa lafdi weeyi bihi isaga tujuwiza lala gudbay fi lafdi lafdiga ayaa lala gudbay an mawduucihi kii lala dejiyey baana lala dhaafay tajawuzan la dhaafid majaazku waa lafdiga macnihii awaliga loogu dejiyey lala dhaafay oo macno haanawiya loo geeyey kaasaa majaaz la odhanaya macno haanawiya maala saaka ayaad guriga kamaadan soo quraacanine makhaayad baad soo martay oo looxoox baad soo cuntay oo waad laabdilaacda markaas dhareerku kiyo kaa da-aya ayuu saaxiibkaa ku arnio maanta waa maxay candhuuftaasunbaad wadaaye war qoosh baan soo cunay baa tihi qoosh qoosh baan soo cunay markaad tidhaahdo maxaad uga jeedaa qooshkan ma waxaad u malaynaysaa qoosh caadiya inta lagu soo hordhigay in maxaad u malaynaysaa malqaacad lagu dhiibo dardarsatay ma qoosh baad cuntay qooshku wuxuu ahaa dee kan caadiga ah ee la walaaqo ayuu ahaa intaan laxoox laga dhigin waa majaas ereygani qooshkan waxaad uga jeedaa laxoox laakiin laxooxan si fiican loo dubin oon dabkii aan dab xilin ayaad qoosh uga jeedaa soo caynkaa ma aha kolkaa dee waa majaase calaaqada maxaynu ka dhignaa waa bictibaari maa kaana calaaqada maxaynu nidhaahnaa bictibaari maa kaana laxooxdu maxay markeegii hore soo martay qoosh kol hadday laxooxdu markeegii hore qoosh soo martay hadda qoosh maaha waa laxoox laakiin magacii hore marka hore sidatay iskaga magacow miyaynaan arag oday bidaar iyo cirabaloo cabdiyaro laleeyahay hadda bidaar iyo ciru leeyahay waa ina ayaa ina cabdiyare war yari maxaa uga dana saw kan bidaarta saw kan dhacee awowga ah maxaa looga jeedaa magacan yaridii halku kala socda maad arkaysaa waa bictibaari hee maa kaana oo mar buu xaafad ugu yaraan jiray mar buu xaafad ugu yaraan jiray waa laxooxdan ad qooshka ku tilmaamaysid oo kale ayaa la odhanaya waa cabdiyare bay yidhaahdeen wa waa sax wey waa calaaqadeennan kale wey mararka qaar waxaa laga yaabaa bictibaari ma sayakuun bictibaari ma say wuxuu shaygu ku dambayn doono in la arko aayadanaaba ka mid a nabiyullaahi nuux markuu ilaahay baryayey muxuu lahaa walaa yelidu ilaa faajiran kafaaran buu lahaa walaa yelidu rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara ilaahu ha kaga tegin dhulka guudkiisa buu yidhi gaalada xaggeega qof guri loo nisbeeyo uu sii cileeyey oo dee waa kii rasuulku lahaa kuwa dhabarkooga ka soo bixi doonaan sugayaaye uu cileeyey oo ubadna inaan kuwa laga rajaynayn buu sheegay markaasuu yihi walaa yelidu ilaa faajiran kafaara dhalina maayaan buu yihi qoladan gaaladiihi mid faajir oo dembiilah oo gaalnimo badan mooyaane wax kale xadiiskii sawkii rasuulku inagu lahaa sala allahu alayhi wasalam kullu mawluudin yuuladu cala alfitra ilmo kastoo dhashaa firadu ku dhashaa ee aabihii iyo hooyadiiba ama de yuhawidaanihi ama yunasiraanihi ama yumajisaanihi kulu mawluudin yulad cala alfira baynu haynaa soo saa maaha aayadduna waxay tihi walaa yalidu ilaa faajiran haddaba walaa yalidu ilaa faajirantani waxa weeye waa majaaz oo looma jeedo ilmaha ay dhalaanba sidaasuu gaal ku yahay ma aha faajir a ma aha waxa weye waa bictibaari maa sayauul wuxuu ku dambayn doonaa maxau ku dambaynaya muxuu ku dambayn doonaa bay ka dhigan tahay faajirka faara mar alle markuu noqdo nin weyn oo isku filan xagguu u baydhayaa dee ilaahay baa usii sheegay inuu aggaa ubaydhayo faajirka faarun buu noqonaya ilmahooga yar markuu korana waa faajirka faara xaggaasu ubaydh waa bictibaari maa sayauul waa majaaz calaaqaduna ay tahay bictibaari maa sayauul wey bictibaari maa sayauul waynu isticmaalnaa inaga lafteenuba bictibaari maa sayauul in badan baynu isticmaalnaa oo haddaad isku haddaynu isku fiirsano marar badan baynu bictibaari maasiyul isticmaalayna shaygu si uu ku dambaynayo uma almajaazu majaazku maaka weeyi bihi bisababihi isaga sababtiisa maaka maa lafdiga weeyi bihi isaga tujuwiza lala gudbay fi lafdi xagga lafdiga iyo dhawaaqa can mawduucihi mawduuciisii iyo kii loo dejiyey baa lala gudbay tajaw tajawuzan la tajawuzan taa baydku iskaga bulxsado macnuhu inoogu adkay macnihiisii macnahaan ahayn ka looga jeedo wey haddaba majaasku wuxuu uqaybsamay afar inuu yahay majaasku majaas lugawiya iyo inuu yahay majaasku majaas sharciya iyo inuu yahay majaasku majaas curfi caama ah iyo inuu yahay majaasku majaas curfi khaas ah afartaa ayuu majaasku inoogu qaybsamayaa isna dhinacaa sheekeenu kama eegin majaaska afartaa dhinacaa kama eeginoo xaqiiqadiibuu toos uga soo horjeedaa dhinacaa markaynu ka eegno dhinac kale ayuu sheekhu ka eegay hadda kitaabkeenin wuxuu ka eegay majaasku wuxuu uqaybsamaa majaasu naqsi inuu meesha wax ka xadfan yahay macnihiisuna joogo iyo majaasku wuxuu uqaybsamaa majaasu siyaado inuu ereyga meesha uu wax ziyaado ku yahay oo macnihiisii uu maqan yahay iyo majaasku inuu yahay majaasu naqli in ereyga si laga soo naqliyey oo si kale hadda looga jeedo iyo inuu yahay majaasku majaasulisticaaro afartaasuu sheekeenu sheegay laakiin afarta kale xaqiiqada uga qiyaaso ilan xaqiiqadii buu soo sharxaye xaqiiqada sharxeegii unuga qiyaaso kaasuu toos uga soo horjeedaa uma wuxuu yihi uma almajaazu majaazku maa lafdiga weeyi bihi isaga tajawiza lala gudbay fi lafdi xagga dhawaqa can mawduucihi mawduuciisii tajawuzan la gudbin binaqsin bisababi naqsin naqsi sababtii buuna majaaz ku noqday ba'daa sababiyaynu ka dhigi oo waa bisababi naqsin ama ba'daa maciyaynu ka dhigiyo waa binaqsin maca naqsin naqsi macii hadalkani wuxuu majaaz ku noqday waxbaa ka maqan macnihiisii joogo waxbaa maqan macnihiisu joogo ow ziyaadatin ama ziyaado darteed ama maceed ayuu ku noqday majaaz siyaadana waa waxbaa jooga dheeraad baa meesha ku jira ow naqlin ama naqli baaba jira meeshiisiiba waa laga naqliyo meel kalea loo naqliyey aw isticaaratin ama isticaaro ayaa jirta oo waa isticaaro waa la ergistayba ereyga laftiisii baa la ergistayba afartaas u qaybsamay waa majaasu naqsi majaasu siyaado majaasu naqli majaasu listicaaro afartaa tusaalayaashoodii eeg ka naqsi ahlin sida lafdiga ahlia loo nusqaamiyey ahal baa la nusqaamiyey erey ehel abaa meel ka maqan ahlun baa meel ka maqan halkay ka maqan tahay aayadda qur'aanka ee ilaahay leeyahay was'alu lqarya was'al ilqarya baan doonaya was'al su'aal alqaryata tuulada sow nabiyullaahi yuusuf kumayna eh, yacquub kumayna lahayn was'al su'aal alqaryata tuulada tuulada wax weydii oo tuuladu miyay hadli waa dhule ma hadlayso tuuladu maxaa haddaba was'al ilqarya waxaa layska fahmayaa inay tahay macnaheegu maxay dadka tuulada wax weydii saasum baynu ku macnaynaynaa haddaba marka dadka tuulada la yidhaahdo hadalkan adigu u fiirso oo miyuuna lafdi ehelihi meesha ku jirin was'al ahla alqarya was'al ahla alqarya qaryada dadka u ehelka ah wax weydii waxaa weeye ka naqsi ahlin lafdiga ahal ah oo kale sida loo nusqaamiyey wahwal muraadu isagaana looga jeedaa fii su'aali lqaryati tuulada waxweydiinta la weydiinayo tuulada waxweydiin marka la leeyahay isaga ayaa loo jeedaa buu yidhi fii su'aali qarya isaga ayaa loo jeedaa ka naqsi ahlin sida lafdiga ahal a ah loo nusqaamiyey wahwal muraadu isagaana loo jeedaa fii su'aali alqarya qaryada iyo tuulada waxweydiin daynta la weydiinayo kamaa ataa siduu ku yimid fi dikri qur'aanka dhexdiisa dikrigaasi waa qur'aankii duuna miryatin shaki la-aantii shakina kuma jiro qur'aanka inay ahayd was'al ilqarya hadaba ahal baa meesha ka maqan was'al ahla alqarya waxa dhacay xadaf oo ereyga ahal a la xadfay ama calaaqada waxaynu odhanaynaa maxaliya oo xaal xaal baa looga jeedaa baynu odhan waxaa ka mid ah xaaliye kii ay tahay ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjidin bal aayadda hadda macnee khuduu qaata hee ziinatakum quruxda qaata cinda kuli masjidin masaajid kasta agtii masaajidda markaad ag marayso quruxda qaadaa lagu yidhi masaajidda markaad ag marayso quruxda qaado oo sidee baa talow masaajidda qurux loo qaadanaya marka la ag marayo quruxda ma wax la qaataa masaajidda marka la marayo ka waran ninka ranjiyeynaya masaajidka ee ranjiga marinaya iyo nuuraddu hadduu soo caragoodu khamiis cad iyo cigaal iyo soo war waa kusiya sawdiga ranji marinaya ilaahay baa qur'aanka igu yidhi khuduu ziinatakum cinda kuli masjidin masaajidda agtooda xaragooda war masaajidkan loogama jeedo masaajidka masaajidkan salaad baa looga jeedaa cinda kuli masjidin waa cinda kuli salaatin baa looga jeedaa waayo waxaa la cibaareeyey maxalkii salaada waxaana looga jeedaa maxalkan wixii lagu qaban jiray salaad baa looga jeeda haddaad salaad tukanayso waa inaad ziinadaada soo qaadataa markaa ood soo xaragootaa laakiin masaajidka haddaad ag marayso lagu odhan maayo ama aad ranjiyeynayso soo xaragooyo isa soo qurxi lagu odhan maayo waa xaaliga iyo maxalka marar badan baa la ysku isticmaalaa sidaas oo kale ka naqsi ahlin lafdiga ahal ah sida loo nusqaamiyey wahwa lmuraadu isagaana loo jeedaa fii su'aali qarya qaryada marka wax la weydiinayo kamaa ataa siduu ku yimid fi dikri qur'aanka dhexdiisa duuna miryatin shaki la'aantii wa ka sdiyaadilkaafi kaafka ziyaadintiisa oo kaleba weeyi fii ka milihi lafdiga ka milihi oo kale kaaf dheeraadaa ku jira ka milihi kaaf baa zaa'id ku ah aayadda qur'aana ayaa loo jeedaa fii ka milihida waxa weye laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir laysa ma aha oo kale shay un oo kale ma aha kolkaa tashbiih ilaahay inaad ku samayso ama aad kula timaado ayay aayaddu inoo diidan tahay laysa ka milihi shay ilaahay waxaad ku shabihi kartaa ma jiro wa huwa samiicu basiir waana samiic waana basiir ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaba waxaad eegtaa laysa ka mili haddaynu kaafkaa macnayno maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya kaafka haddaynu macnayno inaad tidhaa laysa ka mili kaafkani saw bimacnaa maaha laba mili baa isgelaya kaafkiioo miliya iyo ereygii miliya laysa milu mili ilaahay ka lamidkaa ka lamidkaa war qir horta marka hore ilahay mid lamidi inuu jiro bay ila waa milu mili laysa ka ilaahay ka ka lamidkaa ma jiro ilaahay wax lamido uma diidanide waxaa diidan ilaahay ka ku kaloo lamida ayaa diidan horta waad qiraysaa ilaahay mid lamidihi inuu jiro kadibna kaa ilaahay lamidka noqday ku kaloo lamida ayaad sii diideysaa halkaasay mariyeen haddaba kaafku macna ma leh waa in la yidhaahdo oo oh, tawkiid macno la yidhah bu kaafku hadda halkan ugu jiraa muxuu ugu jiraa baynu nidhi macno tawkiid la yidhaah ayuu halkan hadda kaafku ugu jiraa wuxuuna noqonayaa laysa ka milihi ay laysa milihu oo kalun weeyaan ilaahay oo kale ma aha shay un shayna halkaasay la mareen culimada kaafka ziyaado ka dhigtay oo waxay yidhaahdeen waxa ka dhalanaya kaafka haddaynu macnayno in la sugo ilaahay mid lamida waaa la diidan yahayna ilahay wa lamida ayu mid lamida ayuu ahaa masaladan sidaa ku dayn mayne balaaqada ayaynu ka daba tegi doonaayo waxaan arki doonaa kaafkaasaynu odhan doonno sida haloo daayo ahlu taxqiiq waxay qaateen sida haloo daayo laakiin hadda kitaabkeenani maadaamuu kitaab iska bilowo yahay sharxa ay culimadaa kale wataan ma qaadi karayo wakasdiyaadilkaafi kaafka ziyaadintiisa oo kaleba weeyi fii kamilihi aayadda kamilihi a dhexdeeda lagu ziyaadiyey waa majaazu ziyaadihiina waa ka majaazu xadafkiina eh, ka hor u ahaa walqaa'idi lafdiga qaa'id ah oo kaleba weeye almanquuli ee laga raray can maxalihi meeshiisa ereyga qaa'id a luqa alcarabiya waxaa loo yaqaanay halka lagu saxaroodo ayuu qaa'id ku ahaa halka saxarada lagu guto saxaradana waxaa loo dooran jiray meel mudma'in ah oo degan ayaa saxarada loo doogin oon buuq lahayn oon dadka laga dhex jirayo dee waa kii jiray saxarada laba qodob unbaa muhiima labada qodob ee ugu muhiimsani waxa weeye inaan saxarada urteedana meelaan laga dareemaynin sanqadheedana aan laga maqlaynin unbaa la tagaa yaa cidina ku maqlin yaan laguna urinin bay yidhaahdeen labadaa qodob baa muhiima haddaba maadaama sidaa loo eegayay mudma'in meel iska degan oo cidloa ah, ayaa saxarada ayaa qaa'id lo odhan jiray halka lagu saxaroodo ayaa qaa'id ahayd halkaasaa qaa'id ahayd hadda waa la rarayoo halkii inta laga raray baa loo bixiyey wixii qofka ka soo baxayey qaa'id waa maxay shaygii ka soo baxayey baa aya ayaa hadda qaaid loo yaqaana waa majaazu naqli markaa majaazu naqli baa dhacay walqaaidi qaaidkii oo kaleba weeye almanquuli la naqliyey can maxalihi meeshiisii laga naqliyey raabicuhaa ka afraad ka afraad muxuu ahaa isticaaru ahaa isticaaro saman aw isticaaratanku ina yidhi waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale yuriidu wuxuu doonayaa an yanqada inuu dhaco ama inuu dumo yuriidu wuxuu doonayaa gidaarkani an yanqada inuu dumo haddaba ereyga doonidda ah waa sifo waxa nooli ay leeyihiin ereygan yuriidu wuu doonayaa ah dee gidaarku wuu doonayaa odhan maysid iminka mobilkani muxuu doonaya haddaad tidhaahdo de waa kula yaabaya war mobilku muxuu doonaya de waa jemaad halkaa iska yaale ma doonid buu leeyahay kolkaa yuriidudaas ayaa yamiilu oo kale ah yamiilu oo kaleo isticaara ahaan ayaa yamiilu macnaheegii u sidataa yuriidu e yamiilu waayo waxaan noolayn dee ma doonee u leexdaa uun u dhacaa uun raabicuhaa ka afraad ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyi yuriidu an yanqada inuu dumo ayuu doonaya yacnii maala yacnii maala gabaygaa maala u qabtaye yacnii yamiilu bay ahayd waayo ila yuriidu baa la sharxayaa yacnii yamiilu yamiiluguu leexanayaa ama inuu leexdo ayuu doonaya in allahu tacaala culima halkaa ayuu inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam inta aynaan ka bixin waxaynu doonaynaa eh, kitaabkeennii safiinihii wuu dhammaaday maanta cashirkeennii ayuu inoogu dhammaaday intii uu qoray saalim ibnu cabdillaah eh, halkaasu inoogu dhammaaday baynu nidhi waxaa inoogu soo xigay wadaadkii eh, la odhan jiray sheekh maxamed aljaawi ayaynu hal cashir hadda ka qaadanay oo inta soonka dee safiinaha ma sheekhi saalim ibnu cabdillahi ma qorine maxamed aljaawi baa qoray baynu nidhi soo saa maaha garanay soonka wuu idiin wada qorayaa matuuntaad haysatiin bay ila tahay sow soonku idinma qorna wax soonku markuu dhammaado nin la yidhaahdo baacadab ayaa isna ku daray baynu nidhi xajka oo xagga dambe ka raaciyo arkaanulislaamkii buu doonayaa inay dhammaystiranto haddaba maydiin qoraya inta xajku maydiin qoraya haddii matuuntu ay qorayaan waynu iska dhigani intaana oo kaana waynu ku dari haddii una qorayninna kan intan jaawiga ubaynu raacsan doonaayo kaa dambe ee xajka waynu dib baynu iskaga dhigani kutubteenna soo socotana wuu ku qoran yahay yaro qiimeeya cidduu u qoran yahay ciddayna u qornayn iyo cidduu u qoran yahay aan